isiiya shaaraf ciheeda hohoyaday hadabidkahaa ku noolo oh, ulmadu ka digriye cawiya subaho bulshadu ka dhex tumee kulanta wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada mar kale iyo barnaamijkana kulanka kenyanan wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys soomaali sudanes hosbital s s h mar kale kulanti wanaagsan saaxiibayaal barnaamijkana kulanka keenan waxaa idinkugu soo gudbinaa dhacdooyinka dunida ka taagan kuwooda ugu waaweyn ee maalintaas warbaahintu ay hadal hayso maantana qodobo dhowreed ku maqli doontaan waxaana kamid a ah wararka ugu dambeeya ee marinka khaza yuhuudda oo weli gantaalla ku garaacaysa khaza jordan oo raashin iyo daweyn hawada uga daadin doonta dadka khaza ku godoonsan waxaan sidoo kale dahaynaa wasiir yahuudi ah oo xilka ku waayay kadib markii uu sheegay suurtagalnimada in khaza nugulyaar lagu garaacay qodobada kale aan eehayna waxaa kamid ah nin weeraray tukaan ay leedahay haweeney sida ragga timaha u jaratay koonfurta kuuriya mareykanka waxaa la ogaaday inuu hubeynayo taiwan oo doonaysa shiinaha inay ka goodo do cayaaryahan caanana fariin ayuu u diray koox abiisa afduubatay sheekada haweeney labalabaatan sano jir ah oo doonaysa inay boqol caruura u dhasho ninka weyn oo hantiila ah xubnihii joogtada inoo ahaana barnaamijkai qeyba ka yihiin kaalinta sugaanta ee kusoo dhawaada mar kale iyo kulanka keena dhowrkayga qalaw udhaon layga jarin huruumaha ku loolama ku yidhaa gartawaalooya habeenku dhowrkayga qalaw udhaon layga jarin huruumaha ku loolama ku yidhaa gartawma taladaana qandoode aan hawda ku hayaa taladaana qandoode aan hawda ku hayaa qotadeedu dheera insha allah waan qaban qotadeedu dheera insha allah waan qaban taladaana qandoode aan hawda ku hayaa taladaana qandoode aan hawda ku hayaa hobtadeedoo dheera insha allah waan qaban hobtadeedoo dheera asl qosleedooda adnaata khirahagele jiray qaababa waaweyn qararoodanba badan qaxariyo dhibaatana intaa way isdhexqaadaadduunyada qorshaa jiray qaababa waaweyn qararoodanba badan qaxariyo dhibaatana intaa way isdhexqaada koonteeda sheekada waan qaadi doonaa koonteeda sheekada waan qaadi doonaa qarqarsiiga ku jiido hawlaha ma qabanaa qarqarsiiga ku jiido hawlaha ma qabanaa inteeda sheekada waan qaadi doonaa koonteeda sheekada waan qaadi doonaa qarqarsiida ku jiido hawlaha ma qabna qarqarsiiga ku jiido hawlaha ma qabna qalanjooyinanadee haddii laysku keen qoraye qalanjooyinanadee haddii laysku keen qoraye oon qof isku leenahaye waisla qosli doona waa isku qosli doonnaa xadna taaqiragelaya eree kale ee ka mid ahaa codka macaan fanaaniinta saalax qaasim iyo hiban nuura ayaa ku luuqeynayay barnaamijkeena kulanka keenan ayayna daafur noqotaa maantaoo kale sagaalka febraayo sida aad la wada socotaanba waa asaaskii idaacadda kulmiye ada sheekada anaa wataye ninkii ugu cimriga weynaa dunida hadda ugu cimriga weynaayo hee qsano haddana uu ku dhintay adeerow sheekada sheekada iiga dusow kumaanan odhannin dalka hindiya sowma ogid inuu hadda yahay dalka ugu dadka badan dunida waa ogsoonnahayoo dalka shiinahu hadda dhow ka qaaday warba ninka sheekadayda uu loo diray eega warniyow nin aqoon badan baa tahay jaamacadday ka soo baxday dhegaysta daacadahoo barnaamijka kulanka keeneen baan ahay ma anaan garannin aqoon xo kaa dahsoon la socoshada caalamka madadaaladu waa kuu dheer barnaamijkuna waa kulanka k nn waa hagaag waxaa dhegeysanaysaan saaxiibayaal qeybaha hore ee barnaamijkana kulanka keenan idaacadda kulmi magaalada muqdishona waa nagala socotaan hirka f m sideed iyo siddeetanka waxaa sidoo kale nagala socotaan baraha bulshadaanu ku leenahay iyo bogeena radio kulmi com bal markaan waxaan eegaynaa xaaladaha kala duwan ee wadanka ka jira gaar ahaan hadalka haynta ugu weyn waa qisada ku saabsan ee eh, daadadka ka dhashay roobka mihigaanka ah ee xilliga deyrta oo xilligan gobol badan oo dalka kamida ka dhacay ah shalay intiina la socotay barnaamijkeena wararka ugu waaweyn waxay ka taagnaayeen gaalkacyo oo mudug xarun ah maantana koonfurta marka la fiiriyo waxaa ugu weyn magaalada baydhabo iyo gobolka gedo magaalooyin ku yaala oo go-doonsan oo roob mihigaan uu ka dacay baydhabo oo kale xalay roobka curtay ayaa xaafadaha magaaladaasi waxa uu sababay in daadad ay ku fatahaan oo kala go-aan warqabadka waxaa ku jiray maanta arintan aada ula socday waryaheena axmed dirar nuur istuudiyola joog axmed soo dhawow baydhabo iyo roobabka iyo sida daadku ugu fataheen waa mahadsan tahay burhaan waa dhowahay adig iyo dhammaan saaxiibada ku taxan barnaamijka kulankana waa salaamaya dabcan robabka dayrta gaar ahaan loogu magacdaray in lino hore loo sodaaliyay ayaa guud ahaan waxay ka da dalka toddobaadkii lasoo dhaafay ayay sii xoogeysteen roobabku bartamaha dalka koonfurta iyo waqooyigaba roobabku ay ka deen toddobaadkii lasoo dhaafay kasoo biloaba magaalada benderbeyle oo ah degmo ka tirsan gobolka bari ku dhawaad saddex qof ayaa ku dhintay gaalkacyo sidaad hore u sheegtay shalay ayay daxdaraanta ugu badan ee roobabku ay maasheeyeen mm-hmm afartax saacla soo dhaafay burhan roobabku inta badan waxay saameeyeen gobolka baay iyo sidoo kale gobolka gedo gedo markaan fiirino aan dib ugu noqono magaalooyinka aad ay u saameeyeen waxaa ka mid a ah, boordhuubo garbaharey luuq doolow iyo beledxawo weli waxaa la sheegaya iyo ceelwaaqin badan hmm. weli xataa waxaa la sheegayaa in garbaharey iyo baled xaawiil roobabku ay da-ayaan inkastoo wax khasaare aan lasoo warin markii laga soo gudbo keliya magaalada garbaharey oo shalay la sheegay hal qof oo weliba caruur ah daadku inuu la tegay halkaas dhimasho oo laga diiwaangeliyay gobolka gudo ma jirin dhimasho kale Eh, baydhabo aan nimaadno xalay eh, roobab ka da-ay oo bilowday eh, saq dhexe waxay soo gaareen saaki barqadii oo afar saac ama tobanka barqanimo ayuu roobkaasi joogsaday dhamaan sida sawirada ama muuqaalada laga dhehday burhan mhm. baydhabo biyaha ayaa maansheeyey oo waxay noqotay sida badweyn oo kale lama kala gerin karin meel laami ah iyo meel xaafad ah iyo dabcan meel dariiq ah iskabadaa in gaadiid uu socdaale magaalada oo dhan waxay noqotay biyo oo xataa dadku waxay naftooda la badbaadayeen inay meel taaga ay raadsadaan ay xataa mararka qaar dadku ay jaanis u waayeen burhaan mhm. magaalada oo dhan biyaha ayaa la tegay buundo waxaa jirtay muuqaalo laga soo duubay oo biyuhu ay qariyeen magaaladana dhex marta in badan buundo ayaa jirto oo biyo mareena ah, maadaama magaalada baydhabo ay leedahay goobo biyo mareena ah oo maamulka degmadaas ugu talagalay dhismahana aada markii hore u diyaariyey weliba goobtaasi dadku in badan burhan waxay u muuqdeen sida kuwa dalxiis oo kale ah daawanayo caruurta iyo dhallinyarada ayaa ku badan maamulka eh, magaalada baydhabo iyo kan koonfur galbeedna wuxuu uga digay inaan meelahaas oo kale daawasho loo tegin xiliyada roobku ay da-ayaan mhm. si kastaba hadda eh, baydhabo khasaaro dhimasho ah weli lama soo warin wax khasaare oo dhimasho ah. laakiin waa suurtagal in saacadaha soo aadan maamulka degmada iyo wararka ugu dambeeyo in dhimasho la shaacin doono maadaama dad la laacsan yahay ay jiraan sida mm. wararku qaar ay sheegeen mm. waa suurtagal in khasaare khasaare hantiyadeed guryo badan ayaa la in uu dumeen oo ay dhulka galaan maadaama roobabku in muddo ay ayeen guryaha qaar oo badan ayaa la sheegay inay dumeen ku naf aan la shaacinin haddana baydhabo hadda roobku uu joogsaday xaalada deganaansho yar ayaa la dareemaya dadkuna waxay u tafaxeedanayaan sidii naftooda ay u badbaadsanayaan maadaama cerka daruur ay saarantahay mar waliba suurtagalna ay tahay roobka inuu doo bilowda waay waxaan iyadana hiiraan oo tusaale magaalada beledweyne soo hadal qaaday oo iyadana saasoo kale webiga shabeellena uu dhex maro dad baa ka qaxay ayaa wararku sheegayaan magaaladaas iyadana wararka ugu dambeeya in badan runta burhan ee afaraatanka saal soo dhaafay beledweyne kumanaan qoysas ayaa barakacay oo fatahaada ah, ama daadadka ku dhuftay magaalada ayay u barakaceen weli ma jiro webiga inuu fatahay laakiin waxaa beledweyne barakiciyey waa daadka maadaama eh, buuro ay ku hareereysan yihiin togag ay waadiyaasha ama eh, webiga ay soo galaan kanaalo ka baxo webigaa jiro ama soo galo marka kuwaas xaafadaha ka agdhow ayaa daadku ku dhuftay laakiin biyihii webiga ee weynaa ee la yaqiinay ee fatahaada webiga ahayd weli beladweyne ma saameynin mhm. marka kuwaas waxaa ka barakacay kumanaan qoysas oo xaafadihii ay ka agdhowaayeen biyuhu ay saameeyeen guryaha qaar ayaaba arkaysa muuqaalada biyaha oo liqay ama mhm. dhammaanba qariyey waana sida lagu yaqiinay xaafadaha qaar kumanaan qoysasa ah xalay ilaa iyo saaki barakacay ceel jaale iyo deegaano kale oo shirkani cal yirahdo oo ceelgaal mhm iyo inta udhexayso waqooyiwaa dhul taaga oo buuraley ah dabcan markii magaalada laga baxo waa dhul lagu badbaadi karo marka dhulkaas ayay dadku u barakaceen intooda ugu badan waxayna wajahayaan xaalad nolol xumo oo dhanka nolosha maadaama dadkii ay barakaceen oo aysan shaqeysan karin oo deegaankii ay ku cusub yihiin deegaankii waxbarasho iyo biyo iyo wax walba uusan u dhammaystirnayn xaalad dadka qaar xaaladooda ayaa burhan laga darinaya oo aagaasi ku barakacay isla sidaas oo kale dowladyahanka soomaalida qallafe iyo mustaxiil iyo sidoo kale goday fatahaddu waa ay saameysay weliba qallafa ugu daran degmada la yidhaahdo oo ka tirsan gobolka shabeelle oo la sheegay in boqolaal qoysasa iyana ay barakaceen eh, marka waxaa cabsida dadka beledweyne iyo aageeda iyo gobolka shabeelaha dhexe ku beerayo ayaa ah inay soo socoto biibaxadii la yaqiinay ama fatahaddii webiga mhm. oo deegaan la yirahdo waxay soo martay eh, eh, burukur iyo deegaano kale oo dhaca waqooyiga maxaa la yirahdaa gobolka shabelle ama koonfurta gobolka shabeelle ee eh, marka eh, waxay u muuqataa in biyahaasi laga cabsi qabo hadii ay soo gaaraan beladweyne inay tahay fatahaddii eh, ay reer beladweyne yaqiineen ee halista weyn gelin kartay hmm. haddii biyahaas ay yimaadaan iyagoo roobka sidan u da-ayana waxaa halis geli kara nolosha malaayiin qof oo beladweyne ama magaalooyinka godka ku jiro sida wajiinka webiga dhaca magaalooyinkaas ayaa noloshoodu ama dadka degan ay halis gelin kartaa weliba ay adkaan kartaa inay badbaadaan beledweyne oo kale waxaa lagu yaqaana in magaalada oo ama jasiirad oo kale webiga uu geliyo xaafadaha qaar ayaa aad u halis badan oo aan laga bixi karin markii biyuhu ay fatahaan burhaanow wararku xataa waxay sheegayaan in biyaha iyo xaasiyo ama waxyaabo kale ay la socdaan sida ah. lagu yaqiinba beledweyne iyo deegaanada lagu yaqaano in webiga uu maro isla sidaas oo kale waxaa u dhacday in dadii xaaska uu qaado marka fatahadu ay soo baxdo marka mhm. iyada lafteeda baahalahaas ama xayawaanadaas ayaa suurtagal in biyaha ay la socdaan mhm. oo ay dadka ay magaalooyinka qaar korontada ayay jaraan mhm. halis ayay geliyaan dhulka qaar oo dhoobada ah waa dumaa mararka qaar musqulaha iyo dhulka jilicsan hoos ayuu maraaho xaaladahaaaxmedow eh, roobkan wuxuu hadda saameeyey oo de hadda badan dadkuna ay ka qabaan magaalooyin aanba webi marin eh, hadda baladon oo kale waxaa laga yaabaa dadku inay fahamsan yihiin in fatahadu ay kusoo laalaabataan biyabaxdu kusoo labalaabatayo mhm. haddaan webi uu dhex maro ama buula birdo oo laakiin magaalooyin hadda aan webi lahayn sida baydhabo ama gaalkacyo oo kale ayaa haddana uu aad u saameeyey roobkan oo daadadka ay aada u saameeyeen bal ka waran warqabadkaad ku jirtay saacadihii lasoo dhaafay barnaamijyadii xoogaad ka diyaarinaysay hmm. heerka cabsida magaalooyin kale oo dalka ku yaala inta uu gaarsiisan yahay durabka sii socda eh, in badan sidaa sheegtay burhaan magaalooyin aan looga baran fatahaadda oo xitaa magaalooyin waxaa jiro buuraley ah marka laga soo gudbo magaalooyinka ee webiyaasha dalku ay maraan ama xeebaha oo kale ah, mhm. magaalooyin waxaa jiro aan looga baran in xitaa daadka ku fataho magaalooyinka qaar sida qardho kale waxaan uga baranay eh, puntland in daadadka mararka qaar ay saameeyaan maadaama tog ama waadi uu maro mhm. laakiin gaalkacyo kale iyo deegaano loogama baran in eh, biyuhu ay saameyn ay ku yeeshaan sababtana dadka eh, xidigaha yaqaano ee saadaaliyo sadaaliyo eh, waayajooga ah waxay sheegaan in dhulka dibirka ah ee gawaanka ah markii dhibic badan ay da-do isla markiiba si deg dega ah daad uu dhalan karo taas oo sababi karta haddii roobku si xowliya ah, saacado oo ku socdo in eh, maadaama dhulkii uu dhoobay jilacsan yahay uusan ahayn oo carada biyaha hoos u liqi karo mm-hmm. ama dhuldhulxeebeed xeebeeda in si deg dega ah daadku uu noqon karo mid eh, saameyn marka gaalkacyo kale waxa uu sahlayo maadaama eh, dhul noocaas ay tahay waxaa suurtagala in daadku markiiba uu bato uu isku bedelo fatahaad horanin badan marka mm-hmm. waa waxaa hore loo saadaaliyey dhulku maadaama uu kala baxo dabir dhoobey iyo cadoon magacyo badan ayuu kaleeya dabcan mm-hmm marka hadba dhulku sida uu yahay iyo sida dhibicda roobka ay u qabato ayuu saameyn u yeelan karaa marka eh, welina waxaa sii socdo digniinaha iyo saadaasha laga bixinayo roobabku inay sii badan karaan oo saacadaha ama maalmahaas oo aadan ay sii xogeysan karaan aad baad umahadsan tahay axmed dirir nuur waryahan ayuu ahaa warqabadka ku jiray maanta xaaladaha roobabka magaalooyin ku yaala dalka soomaaliya ka da-ay ayuu si gaara ah noola wadaagaya baydhaba rabaan adiban ugu laabano sidaad maqlayseen maamulka koonfur galbeed wuxuu ka digayaa dadku inay tagaan meelaha buundooyinka ama biyo mareenada ah maadaama halis badan ay jirto roobkana weli waa laga sii digayaa waxaa warbaahinta la hadlay oo sidoo kalena khasaarihii roobka xalay ka dhashay ka warbixinaya wasiirka amniga koonfur galbeed wali ogtiina wali jare fatahaado fara badan oo deegaanadan roobkii nicmada ilaahay sheenay sababaha ayaga jara wali fadaanahe qof kasta oo ciyaal iyo langnugul ah in nahaninbana meelo biyo badan ku socdaan buundooyinka gaar ahaan hilaabto wali argaan ee magaalada baydhabo dadkii dhan wali hambeheena buundooyinka inyo fiirsadaan wali sababu kortee mararka qaar markii isan fiiridaan in biyoogasay dardafaan sababu korto dadka isku mid ma e dhalinyaro yaryaro jarta ciyaal yaryaro jara waalidiina jara oo nugul wali codsadaan marka qofka sinya disrog ciyaalka la reebo meelogaasin hanimban saas oo kale ciidamada amniga wali amriyiin ah in dadka ku reebaan meelo noocaas oo kale oo khatarta leh soo dadkaasay khatar ningalna nicmada ilaahay sheeni wal oo mayla raayusu ilaahay sheeni baniaadamna reebo koro laakiin dadaalanana fari degmo kasta oo biibaxdaas ku socota oo degmooyinka koonfur galbeed ee dhan wali mas-uuliyiinta iyo hayado amniga waajibaadkoodna ay faraane in dadkaasay bal meelo khatarta ah lakula dardaarmo lakula hadalo dadka wacigelin lansuubi ilaabta buundadan abshirkaay iyo buundadii kaleo buunduwiyntii baydhabo dadka damaashaadahan isku bahan ciyaalkii iskooladii hoobaad aragto dad badan wali kaleyna boholay u biyo wadooha arage wali khatar lanka jaraha biyoogi boholayba intii handeerna i dhatan ba biyi socdaan marka wali codsadaan ciyaalka in la reebo ciyaal ciyaal waay dhalinyaro ulan reebo kor malaa waalidiinta reebo korta idoo ka reebanga iyo codsadaan hay adoo amnigana awaamiirtaiyo biyaayaan meelogyo halku wareegdo eraan in khatara halku wareegdo eraan in laku wareegdo oo awaamiirtaas lan hogaansamaya rajeeyaan saasoo kale dadka baawurtu wadadu oo sihindhilaangeen socdaawiyoona mararka qaar wali rajeeyane meelilaka araga askari booliis ee surun oo halku wareegdo ara in la xishmeeyo luka wareegdu khatartaas iyo oo la badbaadiya naf badan oo baawureyta wado ama naf badan oo socdaas iyo oo la badbaadiya meelo khatarta eh, lana ku wareegano iyadaan mahadsantiin asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu codkaasna wasiirka amniga koonfur galbeed wuxuu warbaahinta ka sheegayay intuu gaarsiisan yahay khasaarihii ka dhashay roob xalay baydhaba ka da-ay dadkana fariindhignin ayuu u xukuumadda soomaaliya ayaa si guud uga hadashay inta uu gaarsiisan yahay roobkii ka da-ay dalka qasaaraha ka dhashay tusaale ahaan oo kale waxaa war kasoo baxay xafiiska wasaaraha ku-xigeenka dalka lagu sheegay in shan ruux dad gaaraya ay ku dhinteen gobolada dalka oo dhan roobkii ka da qaar ka mid a ah, iyadoo uu saameyn ku yeeshay ayaa lagu yiri toddoba kun sideed qof ayuu aada u saameeyey marka qoraalka xafiiska ra-iisul ku-xigeenka kasoo baxay waxaa lagu hir ra xukuumadda soomaaliya saalax axmed jaamac ayaa kuna degdega ah la yeeshay ganacsatada soomaaliyeed waxaa looga jawaabayaa dhibaatooyinka ay sababeen roobka deyrkata ee ka da-aya qeybo kamid ah gobolada dalka ra-isul waxa uu sheegay in xaaladu ay kasii dari karto maadaama daadad cusub sida tilmaamaysa saadaashu iyo digniino kale soo baxaya ay jiri karayaan ra-isul wasaare wuxuu sheegay sidoo kale inay muhiim tahay in la helo xeelad walba oo gurmud loogu fidin karayo meelaha ay go-doomiyeen daadadka iyo fatahaadaha iswata ganactada soomaaliyeed kulanka ka qaybgalay ayaa iyana sheegay dhankooda diyaar u yihiin gurmudka inay gaarsiiyaan dadka soomaaliyeed ee ay ku gaartay fatahaada iyo daadadka ee ka da meelaha ugu daran ee ay saameeyeen daadadkan xayalgaroorka ama fatahaaduhu waxaa kamid a ah gobolada kale ah gedo jubbada hoose jubbada dhexe baybakool hiiraan mudug iyo galgadood barnaamijkaad dhegeysanaysaan saaxiibayaal waa kulanka keeneen isiiya shaarafci heeda hohoyaday adabidkahaa ku noolo waa ahagaag ciidamada yuhuudda ayaa duqeymihii ugu cuslaa ku qaaday marinka khaza tan iyo markii uu dagaalkan bilowday bil ka hor agaasimaha isbitaalka al-shifa layihahdo ee qise ku yaala ayaa sheegay in ilaa laba boqol oo qof lagu dilay doqeyntii ugu dambeysay ee xalay ka dhacday marinka khaza khasaaraha soo gaaray isbitaalka iyaga ayaa waxay sheegeen dad badan in sidoo kale waxyeele ay kusoo gaartay dad badan oo kale isbitaalka la geeyay oo iyagoo gaari dameero lagu wado sidoo agaasimahan uu sheegay waxaana isgaarsiinta la sheegay mar in ka go-day iyadoo aan la awoodi waayey in gaadiidka gurmadka degdega ah ay gaaraan xaafadaha qaar milatariga yuhuudda ayaa sheegay in ciidamadooda ay la wareegeen gacanku-haynta fariisimo ururka xamaas uu ku lahaa marinka khaza islamarkaana ay laba u kala qaybiyeen khaza dhinaca kale dhammaan hayadaha waaweyn ee qaramada midoobay ayaa sheegay inay filan karaan ama ay soo saareen bayaan wadajir ah oo ay ku sheegeen ama ay ku celcelinayaan baaqyada xabajoojinta bani ah in loo baahan yahay degdeg deg diblomaasi sare oo mareykan ah ayaa isna waxa uu sheegay inay muhiim tahay markan in xabajoojin laga dhaqangeliyo marinka khaza hagayaha arrimaha dibadda mareykanka antony blinken ayaa sheegay inuu si aada ah ugu shaqeynayo sidii gargaar dheeraada ah loogu heli lahaa dadka khaza isagoo sheegay in uu soo gebagabeeyey safarka uu ku marayo gobolka bariga dhexe yuhuudda ayaa bilowday duqeymo ay ku hayso marinka khaza wixii ka dambeeyey bilowga bishii lasoo dhaafay oktoobar xilligaasoo yuhuudda la weeraray waxaana weerar ku qaaday ururka xamaas iyagoo markaasi weeraray dhulka xooga falastiin looga haysto wasaaradda caafimaadka ee falastiin gaar ahaan xamaas ayaa sheegtay in in ka badan sagaal kun iyo toddoba boqol oo qof lagu dilay marinka khaza tan iyo toddobadii bishii oktoobar ee naga dhamaatay dhinaca kale dowladda jordan ayaa ku dhawaaqday inay sahay caafimaad oo deg deg ah ay geyn doonto isbitaalada ku yaala marinka khaza boqolka dalka urdun cabdulaahiga labaad ayaa sheegay in horaanta maanta waxa uu sheegay in ciidamada cirka ee jordan ay ku daadiyeen gargaar caafimaad oo deg deg ah ama u daadiyeen isbitaal garoonka iyo maamusho boqortooyada waxaana uu sheegay in taani noqonayso gargaarkii ugu horeeyey ee la geeyo ama jordan ka taga ee la geeyo khaza ilaa labada kun shaqaalaheena ciidamada cirka ee aan cabsida lahayn ayaa hawada ka daadiyey saqdii dhexe ee xalay gargaar caafimaad oo deg deg ah oo la gaarsiiyey isbitaalka khaza ee jordan ayaa lagu yiri qoraal kasoo baxay boqorka oo barta twitter-ka lagu qoray tani waa waajib naga saaran inaan u gargaarno walaalaheena ku dhaawacmay dagaalka khaza waxaan mar walba halkaasi u joogi doonaa walaalaheena falastiin sidaan u caawin lahayn ayaa qoraalkan lagu yiri milatariga yuhuudda bayaan ka soo baxay galinkii dambe ee maanta ayaa idina lagu sheegay inay isku dabarideen in dowladda dariska yihiin ee carbeed gaar ahaan dowladaha carabta oo jordan ay ka mid tahay inay ka shaqeeyaan inay cunto cirka uga daadiyaan dadka qasa qalabkan waxaa loo isticmaali doonaa shaqaalaha caafimaadka iyo bukaanada ayaa lagu yidhi qoraalkan bishii lasoo dhaafay dowladda sacuudiga gaar ahaan barteeda warbaahinta ee arab news layidhaahdo oo soo xiganaysa sargaal aan la magacaabin ayaa sheegay in cisbitaalada urdun ay maamusho ee ku yaala dalkaasi dalkaasi falastiin gaar ahaana magaalada qasa ay ka jiraan dhibaatooyin waaweyn iyadoo mararka qaarna sidaasoo kale duqeymuhu inta badan isbitaalada ay burburiyeen dowladda urdun ayaa sheegtay ama jordan ayaa sheegtay inay hadda kadib ka shaqeynayso sidii khaza ay u geyn lahayd sahay caafimaad oo cirka looga soo daadinayo ururada bini ka shaqeeya ayaa ka digaya dhibaato dhinaca bini-aadamnimada ay sii kordhaysa taas ay ugu wacan tahay bay yidhaahdeen cunnada oo yar biyaha oo aan jirin koronto oo sidoo kale go-aan iyo shidaalka iyadoo taasina ay sababtay go'doominta yuhuuddu ay ku hayso marinka qasa taasoo lagu sii daray duqeynta maalintii shalayna ilaa siddeed iyo toban hay-adood oo qaramada midoobay ka tirsan ama hoostaga iyo hay-ado kale oo aan dowli ahayn ayaa soo saaray bayaan wadajir ahaa oo naadir ahaa oo ay ku cambaareynayeen go'doominta qasa waxay ku tilmaamayeen waxaan la aqbali karaynin ayna ku baaqeen gargaar la gaarsiiyo dadka qasa ku jira si loo badbaadiyo nolosha dadkaasi waxyaabaha sida gaarka ah hadda isha lagu hayo waxaa kamid a ah saahidan ugu horeysay ee lagu daadiyay cirka ay qasa tagtay waxaana leeyahay waxay timid markii xogeyaha arrimaha dibadda ee mareykanka antony blinken u gaaray dalka turkiga taasoo qeyb ka ah socdaalka dhinaca diblomaasiyadda ah ee uu ku marayo gobolka taasoo uu kaga shaqeynayo sidii daanta galbeed ama marinka qasa xabad joojin looga sameyn lahaa hore wuxuu u maray oo uu ku tagay booqasho dhulka yuhuudda xooga ku haysato daanta galbeed ee falastiin oo madaxda falastiin uu kala kulmay urdun ama jordan iyo ciraaq iyo xataa qatar jordan si lamid a ah dalalka kale ee carabta ayay si deg dega ah u cambaareysay duqeymaha yuhuudda qase ku hayso taas oo mas-uuliyiinta maamulka xamaas ay sheegeen inay laga dilay ama lagu dilay qasa sagaal kun oo qof ama ku dhawaad toban qof marka dhinaca kale loo fiiriyo xukuumadda cumaan ama jordan waxay horey u sheegtay inay u yeeratay safiirkeedii israel u joogay kadib markii ay ku adeysay dalkan in uu gabadfal weyn ka geysanayo dhulka ay haystaan ee qasa ama dhulka kale reer falastiin dhinaca kale wararka yuhuudda intaanan ka dhammaan wasiir ka tirsan xukuumadda yuhuudda ayaa shaqada laga waayay kadib markii uu sheegay in bam nuclear ah lagu riday marinka khaza waxaana uu sheegay taas ahayd wax xakinaysay buu yidhi ama waxauu amray ra-iisul wasaaraha arintan waxay keentay wasiirkan in xilka laga qaado mar la weydiiyey in hub wax gumaada loo isticmaalay dagaalkan ayaa amaashi eliyahu waxauu yidhi tan waa mid ka mid a ah fursadaha aanu heli karaynay markii waxaa laga weydiiyey masiirka dadka reer falastiin wasiirkan waxa uu sheegay in marka dhinaca kale laga fiiriya buu dadka khaza wuxuu yidhi waa dad daanyeera ayuu ku tilmaamay xalna waa loo laayahay waxaana uu sheegay ama uu kashafo baa laleeyahay ama uu yidhi waxaa jiri karaya suurtagalnimada la xiriirta in hub nucleer ay ku jiraan ama bambaano inay ku jiraan walxag kimikaal ama nucleer ah in loo isticmaalay dagaalka ugu dambeeya ee yuhuuddu qaza ay ku qaaday marka wixii ka dambeeyey ra-iisul wasaaraha yuhuudda benyamin netanyahu benyamin netanyahu waxa uu si degdega ah ugu dhaqaaqay inuu cananto wasiirkan isagoo ku tilmaamay eradihiisa kuwa xaqiiqda ka fog islamarkiina xilka ayaaba laga qaaday oo shaqo joojin ayaa lagu sameeyey wararka kale ee caalamka haddii aan dul marnana waxaa kamid ah mas-uuliyiinta dalka guinea ayay xaqiijiyeen in sagaal qof ay ku dhinteen xabsi ku yaala dalkaas oo ku xubaysan ay war ku qaaday waxaana xilligaasi la doonayay madaxweyne hore dalkaasi dalkaas soo maray laga sii daayo maadaama xubs ama laga sii maadaama muddo kooban ku xirnaa koox aad u hubaysan ayaa la sheegay in sabtigii ay weerareen xabsiga dhexe waxaana kala baxeen hogaamiyihii hore ee militariga dalkaasi muses dadis kamara iyo saddex sarkaal oo kale waxaana la sheegay in arintan ay keentay in ciidamo badan meesha la geeyay wasaaradda cadaaladda ayaa bayaanay soo saartay waxay ku sheegtay in xabsigaas madaxweynihii hore lagala baxay oo ku xirnaa kamaara ninkan layidhaahdo waxa uu ahaabaa leeyahay madaxweyne wuxuu kasoo noqday dalkan geni layidhaahdo intii u udhexeysay december laba kun iyo ilaa januari ilaa januari labada kun iyo tobankii waxaana la sheegay in intaasi marka qaar uu ku jiray xabsi ku yaala magaalada kanakari qiimeyn si gaara loo sameeyey ayaa sheegtay in xabsigan loo dhacay oo kooxo hubeysan ay xoog ku galeen kadibna ay kala baxeen sargaalkaas haba madaxweynahaas iyo xubno kale ciidamada difaacayay ayaa la sheegay in saddex jiha laga soo weeraray lix qof ayaa ku dhaawacmtay weerarkaas ugu dambeeyey dalkan ku yaala galbeedka africa waxaa ku nool afar toban milyan oo qof waxaana la sheegay bishii decembar bishii sebtembar ee sanadka labakuniyokolabaatankii inuu ka dhacay mar afgembi markaasoo sargaalka layirahda colonel mamadaya dambabooya oo aqalka madaxtooyada ciidamo uu ku wareejiyey hogaamiyahan hadda xabsiga lagala baxay waxauu ka eedeysnaa baa laleeyahay dil xadgudub iyo jirdil aftuub intii uu xukunka hayay gaar ahaan xabsiga ayaana mar lagu xukumay ama xabsidaayin ayaa mar maxkamada ay ku xukuntay labada kun iyo labaatankii sargaalka talada dalkaasi afgembi ku qabsaday ayaa mar kale waxa uu yiri ninkan waa in dambi adag lagu xukumaa hadda dil toogashaa ayuu ku xukunaa hogaamiyaha xabsiga lagala baxay ee madaxweynaha kasoo noqday wadankaasi keni qodobo kale ayaa saaxiib yaal noo soo socda barnaamijka aada la socotaanna waa kulanka kenin fm website iyo live stream maasha allah saddex geesoodka warbaahineed ee knn kulmiye news network Música salaam codka macaan fanaanka ilaah u naxariistay cumar dhoola cali cumar maada ayaa ku luuqeynayay heestan garan maayo waxa ay gubay barnaamijkana kulanka keenan ayay qeyb nooga tahay markaan dhinaca xubnahan eegeynaa ee saaxiibyaal waxaad kusoo dhawaataan xubinteenii maantaoo kale maxaa dunida ka dhacay wariyaheen ifraax axmed ayaa dib noo xasuusinaysaa mahadsanid burhaan waa maalin isniina taariikhduna waa lixda bisha nofembar sanadkuna waa laba kun saddex labaatan waa maalinta saddex boqoliyo tobanaad ee sanadka waxaana sanadkan ka harsan haddii aad la idmo konton iyo shan cisho dhacdooyinka maanta oo kale dunida ka dhacay waxaa ka mid ah maanta oo kale sanadkii labadii kun afariyo tobankii mooshin ka dhan ahaa ra-iisul wasaarihii xilligaasi cabdiweli sheekh axmed ayaa loo gudbiyey xildhibaanadii xilligaasi shaqaynayey maanta oo kale sanadkii labadii kun lixiyo tobankii allaha u naxariistay weriye mahad cali maxamed oo ka tirsanaa shaqaalaha idaacadda codka mudug ee magaalada gaalkacyo ayaa ku geeriyooday kadib rasaas habow ah oo ka dhashay dagaal sanadkaasi ka dhacay magaaladaasi maanta oo kale sanadkii hore ee laba dowladda soomaaliya ayaa sheegtay inay markii ugu horreysay ku guulaysatay inay xanibto akoonno maaliyadeed oo al-shabaab ay ku lahaayeen xawaaladaha iyo bangiyada dalka maanta oo kale sanadkii kun sideed boqol saddex tobankii dalka mexico ayaa lagu dhawaaqay inuu madax bannaanadiisa ka qaatay dalka sbain maanta oo kale sanadku markuu ahaa kun sagaal boqol saddex tobankii mahad magandi ayaa lagu xiray dalka koonfur afrika kadib markii lagu eedeeyay inuu abaabulayay bannaanbax ka dhan ahaa ingiriiska oo gumaysanayay dalkiisa hindiya ugu dambeyntiina maanta oo kale sanadkii kunsagaalboqoltoddobaataniyosiddeedii hogaamiyihii xilligaasi ee dalka iiraan ayaa dalkaasi kusoo rogay xaalad deg deg ah guud ahaana waa eeginta xubintii maanta oo kale markaanaan dib idinkuga celiyo burhaan diini iyo qeybaha ka harsan barnaamijka kulanka k n n ifraax axmed xuseen aad u mahadsan tahay qaar ka mida dhacdooyinka ugu waaweynaa ee maanta oo kale dunida ka dhacay dibnoo xasuusinaysay madaxweynaha mareykanka jo biden markii uu dhowaan saxiixay lacag gaaraysa siddeetan milyan oo dollarka mareykanka ugu deeqay taiwan si ay qalab militari ugu iibsato shiinaha ayaa sheegay inuu aada uga xumaaday arrintan haddana oo kasoo horjeedo laakiin warbaahinta dalkaasi mareykanka ayaa sheegay in hadda ogaadeen in mareykanku si qarsoodiya ah u hubeynayo taiwan kormeere caadi ah caadi ah ama kormeerayaal ayaa la sheegay in ay si gaara ah hadda u ogaadeen in maraykanku uu hubeynayo ururka ama dowladda taiwan oo doonaysa inay shiinaha ka go-do markan saaxiib yaal kusoo dhawaada xubinteena kalama wiilkaygiiow hee ii soo tiri isbitaallada magaalada ku yaala soomaali sudaneys kow bes allaahu akbar war meeqaa tabeelaan laamiyada ku arkaayay aabbamatayaad rabtaa mise tabeelle tayo allay leh haba u labayn soomaali sudaneys somaali sudanes hosbital s s h kalamaanay waa idinla yaabay maxaad nagula yaabtay maxaa qasab ka dhigay in lahjadihi gobollada oo dhan kalamaan laga helo dalku waa federaal hadduu yahayna lahjaduhuna waa federaal maxaa kalamaan ka galay federaalkaa kalamaan ah kalamaan kulli way matashaa aryaadhaha kalamaan anigu beriga waxaan dhihi lahay roonow u roonow raxmaanow soomaalida u roonow war abdulow aanar walmooshidii dadka daadagaaday roonow allow eebow raxmaan roobnool da'sii warmadayow dadkii daada qaaday waa leedahay ilaahayna roobaadka baryeehe walba maa haftii oo uraddaaqaynka dhehdi ilaahow rabbi ow nahriista gudaanje nahriisnoo sililay midheegne webiyada butaaciyo berrigoo dhan soo maray madaxana ka daydayey baafiyey dadkaygii wareerba biyaa kaala tegey kalmaanay waalidiinni iyo wax walba sheegiima wuxuu idin marsiinayaa iyadoo dadkii daad la tegey inaad roobdoon dhigtaan waraxmado axmedow war mahayside soomaalida waxaa digniin lagu bilaabay roobka oon bilaaban muddo ka hor dhegna jalaq waa u sii diideen qaar ayaa xataa daadka iyagoo isku dhex sawiraya uu qaaday marka haddaysan wax maqlaynin in ilaahay roobka looga baryaha u siyaadiye soo maaha war soomaalidiisma kasaasan dabeecadiya ma etaa jid harag mareen ahdili kahire oo jid nadiif alanfur ah, mayleyin kaas maxaana laaga eli warkaas mayninninkureebi warjidkaas mayninninkureebiyadleyin waar walla weynay malaha soomaalidu suntii hargahay noqotee xilliga abaarta hanaala gargaara bay leeyihiin harraad baana dilaye la siiyana way leeyihiin xilliga roobku ilaahay u shuban hardaad baana qaaday loo gurmaday leeyihiin bacyaalaanu ka gala roobka hanala siiyay leeyihiin marka anigu waa yaabaye dadka roob iyo jiilaalba haayadaha u cabanaya miyay waalan yihiin mise cadan baa laga heesaya warwaaqlo waliintoon mooshiidilankitatuuj muujis ilaahaygu tuuga totoomada dhow owaade warmadey warmadey sida baydhabaa ka mida meelaha dadka roobka ku qaaday aryaxaan baydhaba ka sheegaysaa weligay walaxaanan maqlinaanba maqlayoo gaalkacyow dad ku laayaa la yidhi war cabdulla miyaadan aweyn gaalkacyo inay webi leedahay yamays la yidhaah waar hargeysaaba imka webi yeelatay la yidhaahdo dooxa kama kalluumaysatiin ohe war sanadkan meel kastoo soomaaliya ku taallaa webi yeelato xataa buntlandba waa la yaabay hayaay war bashiirama webigii qardhaa fatahay war meelaha togogii iyo webiya iyo waxa dhan isku darmeen waa gobolka gedo dad baana naftooda ku waaya qaar badanina waa barakaceen qaarna biyahay dhex fafadhiyaan hadda gacan iyo gurmadba waa u baahan yihiin dadkaasi soomaaliduna haddaysan u gurmanayn waa ku qasban inay hay-adaha baryaan war fatahaadaha ugu badanu meelay ka dhici jireen waxa aad gobolka hiiraan ilaa haddana wax ku dhinta ma aanan maqal waana dadkii ugu horreeyey oo digniinta qaato dhegahoodu furnaayeen sababtoo ah masiibada daadka marar badanay soo arkeen hadda ceel jaallaha qaarkood sii aaday intaan roobku u bilaaban dee waa saxo waa tii la yidhi naftoorad bay kugu aamintaa war dadkii dhihi jiray roob magaalo ku horay ramaa sooma baxshee laamigu ku raftaa kanoo kale weligood ma aysan arkin sababtoo ah macalguryihii ku raftay laami iska dhaafe warna miyaw dawlad kulul iyoonay daad hoog badanba antihakiindeernalikudarahewaleeri beleda hore rooran ta dambena reeban ta sarana raaran ta hoosena hareeruhuna riixan tan dhexdeennana roob iyo raxmad rabbigeennu ku shubo ragta weligeed ku rushaysanwar raxmadda rabbi khayrkeeda allahna siiyo sharteedana allah naga xijaabee ra-iisul wasaare ku-xigeenka saale axmed jaamaa wuxuu yidhi dad toban ka badanaa ku dhintay roobabkii ka da'ay dalka dadkana bilo ka hor u dignay hase yeeshee cid naga dhagaysatay waan weynay haddana waxaan ku dadaalayna u yidhi dadkana haguu gurmano diyaaradaha helikobtarada ganacsatadana waa la kulmiya wuxuu kala hadlay in ummadda loo gurmado oo hadda farxaano ma waxaadna leedahay soomaaliya helikobtaro dad ugu gurmatay leedahay war gurmudaad ka hadlaysaa kuwa dagaalamo xitaa waa leedahay war waxaan maqli jiray roobkii da'aya iyo raacada adduunyada aniga wayga raagtay dad dambaabadoo yidhaahe soomaaliya meel kastoo la joogo ilaahay raxmaddiisa waa ka simay laakiin waxaa la yidhi nimco kastaaba nusqaan leh warbow waxaan maqli jiray roobow ruglow kaalay daraariyow kaalay aryaadhaha kascadaad isu wareerihaysiina ayaamahan waa og tihiino rafaad yaa rogmadaa dhooco maraysoo roobna waada'a rafaad yaa rogmadaa dhooco maraysoo roobna waada'a war kalmaanay warmayaysiine owdaanka hadda ka hor wuxuu yidhi kala maqan lagu maqan isku maqan hadda intuu waxaasi ku maqnaa oo soomaalidu gubaabinayey asagaa lagu maqnaayo wiilkii ninkiisay dileen war wiilka uu daangaallaa u naxariistay cadaalad waa helay sababtoo a ah ninkii dilay maxkamadda ciidamada tiltoogashaa ku xukuntay racfaanay ka qaateenoo darajada labaad loo gudbiyey haddana mar kalea ah maxkamadda sare ee ciidamadu toogasho ku xukuntay marlamaadhomusnagadaafartanywarbow horaa loo yidhi nin wax dilay dil buu mudan yahaysaa waxbuu dileye war owdaankow maxkamadda goobjoog u ahay wuxuu yidhi waxaan jiraa buu yidhi siddeetan iyo laba waxaana maxkamadda ka codsanayaa intaan noolahay in aan cadaalad helo hadda maanta waa ku qanacsan yahay warkalamaanay war ma haysiine gabadha xildhibaanadda ahayd marwe cabdi bashiir oo u tartamaysa kursigii baarlamaanka adduunka nairobi nairobiyaa lagu soo dhoweeyey safiirkii somalilan ma u yimi warbo aqlo masaajidka ciyaarta baa ka daysid war warkaa naga qasin inay ciyaartii soo dhoweysay waxaa ka mid ahaa xildhibaan kullane iyo taliyihii hore imigreshinka korneyl kofi war mooshinaan keenaynaa miyay dhaheen war warkaa iga qasina xildhibaan kullane wuxuu yidhi madaxweyne xasan sheekh waxaa laga rabaa gabadhii laga codeeyey inuu jawaab ka bixiyo warbow xildhibaan kullane marwe bashiir waa nooshahay igraan taliil nolol iyo geeri meel ma ku sheegay warwarkaa ku soo boodinine korneyl koofina wuxuu yidhi eh. dowladdani waa dowladdii ugu horraysay eh. ee muwaadin soomaaliyeed ka codaysa war korneyl koofi ma oga miyaha inuu ka mid ahaa dowladdii ugu horraysay qof muwaadin soomaaliyeeda shisheeye u gacan gelisa war koofi doodii dacwadaha u dambaysee eh. maxkamaddii u yeertay maka garbaxay war kalamaana dadka siyaasadda falaqeeya waxay wareejinayaan xukuumaddii khayre inay dhaheen owan alif waa argagixiso xukuumadda xamsane ay diiday xamaas inay argagixiso ku sheegto aryaadhaha samigay waxa uu yidhi how mahay maarayso maahino eh. isku magacya kaalamaan mahay eh. maarayso maahino eh. isku magacya kaalamaan waar wallaweynay waxaa la yidhi madaxweynihii hore sheikh shariif wuxuu heshiisiinaya baa la yidhi khayre iyo fahad iyo farmaaje markaa sheikh shariif arrimaha somalilan muxuu u geli waayey ubba u xasi jiray danina buu kala qabto warnimiyo hortamaysiin war sideey sheekh shariif garaabada heliisiiyey war sheekh shariif inuu waxaasoo dhan heshiisiye ku maqaldana sababtoo hore waxaa loo yidhi soomaalaha heshiya yaa lagula heshiiye haye yaa la heshiinaya marka war waxaa kaloo la yidhi cid kastoon heshiis dhexe lahayn lala heshiin maahe in dunida heshiis lala noqdana lagu heshiin waaye heshiis guud inuu dhaco maxaan ugu heshiin weyne war walii kaga leeray dadkun dagaalameene heshiisa fadaayan lanki heshiisii fadin usiiba heshiisisan baahan urmow soomaaliya heshiisa dunidana heshiis laa ninkii ku dhawaaqay xasan shiikh buu ahaa naw haddaa maxaa la heshiisiinayaa markaa war cid kastoon heshiinani waa inay heshiisaan soo lama dhin war horta sheekh shariif muxuu carabta u heshiisiin waaye si ay israa'iil iskaga celiyaan war aan helmasaarmadi mooradiilkoooda mooru walaalka oode war madayow shariif xasan lama sheegin waar bislow ha nagu buqin orodoo reeriinni qabo haddaynaan heshiinayn haddaynaan heshiinayn waynaynu kala hadhna kala hawl yaraysanna war bashiirow anna waa shir baahe waxaa la yidhi isma hurtaan heshiis ahayn kala hartaa kahaybadroon xubintii kalamaan barnaamijkeena kulanka keenan inuu dambaysa warmaadnaqayaa saaxiibada qayb qaatay barnaamijka barnaamijka iyo dadkana dhegeysanaya baa codka macaan farxaad ilahi u naxariistee khadiijo cabdulaahi daleys kaga teganaa nabadgeli